alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu cla muxamadi wcala ali muxamed wslama tasliima kasiira qala almusanifu xafidah llah almacqid ahalis cashar baabka saddex-iyo tobnaad badluljuhdi fi taxafud اlcilmi walmudaakarati bihi wاsu'aali canh badluljuhdi in awooda lagu bixiyo fii taxafudi alcilmi qaybista cilmiga la qaybaayo waalmudaakarati bihi iyo isla sheegsheegga cilmiga laysla sheeg sheegayo mudaakarada waxaa looga jeedaa in la laysla celceliyo oo la laysxasuusiyo oo ay noqoto muraajaca qowliya korka iyo odhaahda in la laysla raajacayo oo laga sheekaysanayo cilmigii oo laysxasuusinayo waa mudaakara oo laysxasuusinayo wasu'aali canhu iyo weydiinta laysweydiinaayo cilmiga in awoodda lagu bixiyo aljuhdi waa daaqadiiyo awoodda badlina waa bixin marka awooddii waxaa lagu bixinayaa in cilmigii la qaybo oo la xafido oo korka laga qabto iyo in laysxasuusiyo iyo in la isweydiiyo cilmigii id talaqiihi can ishuukhi laa yanfacu bilaa xifdin lahu waayo qaadashada cilmiga la qaadanayo lagala kulmayo can ishuyuukhi shuyuukhda ama culammada lagala kulmayo laa yanfacu waxba tari maayo ma anfacayo bilaa xifdin lahu xaaluu xifdi ka maran yahay iyo qaybis waxba tari maayo wa mudaakaratin bihi iyo xasuusin laysxasuusiyo xaaluu ka maran yahay wa su'aalin canhu iyo weydiin laysweydiiyo xaaluu ka maran yahay saddexdaaba waxba tari maayo haddii cilmigii bes laga qaato mashaayikhda laakiin aan la qaybin oo aan laysxasuusin oo aan laysweydiin bes waa la dhegaysto dheg muggeed marka la qaatay uunbaa laga dhaqaajiyey kitaabkii sidii loo sii wadaa daaqadda la saaray hadhowna waa laga soo qaaday dee taasi waxba anfaci mayso inta yara ruuxu u maqlayna waa ilaawayaa wuxuu ku xidhi lahaa hadduu umuuraha ku ladhi lahaa qaybista isxasuusinta isweydiinta fa haaulaa'i tuxaqiqu fii qalbi taalibi alcilmi tacdiimahu ashyaadaas aynu sheegnay saddexda ah waa qaybista isxasuusinta iyo isweydiinta cilmiga la isweydiiyo waxay ku xaqiijinaysaa oo ku sugaysaa ruuxa cilmiga doonaaya qalbigiisa weynaynta uu cilmiga weynaynayo waxay ugu sugaysaa bikamaali liltifaati ilayhi walishtigaali bihi milicsiga cilmiga la milicsanaya ee la eegayaa dhammaystirankaay dhammaystiran tahay daraaddeed iyo mashquulka lagu mashquulaya inuu dhammaystiran yahay daraaddeed bay ku xaqiijinaysa tacdiimkii u cilmiga weynaynaya qalbigaas falxifdu khalwatun binnafsi qaybista cilmiga la qaybaa la xafidaa korka laga qabtaa khalwatun binafsi waa naftii oo lala khaali noqonayo keligeed baa lala khaali noqonayo waalmudaakaratu juluusun ila alqariini xasuusinta cilmiga la isxasuusinayaana walow keligiiba ha isxasuusinayo oo isagu ha isweydiinayo oo ha isla xasuusanayo juluusun ila alqariini waa saaxiib lala fadhiistay ka dhigan tahay waa tashbiih baa asalku ahaa kaljuluusi ila alqariini baa asalku ahaa fi lmu'aanasati in ruux saaxiiba lala fadhiistoo kalay ka dhigantao xagga wehelkay uga dhigan tahay waasu'aalu iqbaalun cala alcaalimi waasu'aalu weydiintuna iqbaalun cala alcaalimi waa qaabilis la qaabilayo caalim la qaabilayo oo kalay ka dhigan tahay iyaduna waa tashbiih wa kaliqbaali cala alcaalimi fi lifaadati ama fi xusuuli lfaa'idati fabilxifdi yuqararu lcilmu fi lqalbi qaybista daraaddeed baa lagu sugayaa cilmiga qalbiga gudihiisa lagu sugaya an yakuuna inuu noqdo jullu himmati aalibi masruufan ila alxifdi walicaada niyadda daalibka iyo himmadiisa badankeedu inay noqotaa habboon masruufan mid loo leexiyey ila alxifdi xagga qaybista waalicaadati iyo ku ceshadka jullu baa mudakar ah saasuu masruufan u yidhi masruufatan aanu odhan ee haddii masruufatan la odhan lahaana waa asixi lahaydoo himmati oo mu'anasa abay ah u idaafaysanta markaana waxay noqon lahayd ta'niiska haddii masruufatan la odhan lahaa ta'niiska inuu idaafada ka kasbaday ayuu noqonaya markaanu noqon lahayd kamaa yaquuluhu bnu ljawsiyi raximahu allah siduu ibnuljawziba uu yidhi ilaahay ha u naxariistee fii saydi khaairih kitaabkiisa saydu khaair la yidhaahdo sayd lkhaair waxaa khaatirkiisa ku soo dhacaa ugaadhsiga u ugaadhsanaayo ayuu ku magacaabay kitaabkaas fawaa'idda khawaatirta ugu soo dhacda culammada bay culammadu wakhtiyada qaarkood qori jireen masaa'il buu ka fakerayaa mas'alo naadire ah ama faa'iide naadira laga yaabo inay ku soo dhacdo faa'idadii bay qorayaan ilaa culammada qaarkood la sheegay habeenkii inay jiifsadaan markay sidaa u jiifsadaan ayaa wuxuu xasuustaa faa'idu xasuustaa markaasuu is yidhaha faa'idadaasi inay kaa baxsan markaasuu laydhka shidaa markaasuu faaidadii qoraa intuu laydhkii baktiyo ayuu dib u seexdaa isagoo ama baraarugay ama weli aan gamin haddii faa'iide kale ku soo dhacdo dib intuu layrhka u shido ayuu faa'iidadii qoraa dhowr goor baa laga yaabaa inuu sidaa u kaco ahlucilmigii hore qaarkood baa laga soo naqliyey bacdu culamaa'i salaf marka khawaatirta ku soo dhacday ayuu ibnu jawsi kitaabkaa ku qoray marka sidaasoo kale inay ka dhigan tahay buu tilmaamay oo himmadda ruuxa daalibka ahi badankeedu waa inay noqotaa mid loo leexiyey xagga qaybista iyo ku-ceshadka walam yazal ilculamaa'u alaclaamu kamay zuulin oo kamay bixin culammadii buuraha ka dhignaa alaclaam waa maxay wa jamcu calam calamna waa maxay waa buurta weeyaan baa la yidhahdaa buurta weyn marka culammadii buurahoo kale ka dhignaa oo sida buurta loo tilmaansado oo kale loo tilmaansanaayey culammadii caynkaas ahaa kamay zuulin oo kamay bixin yaxuduuna cala alxifdi wa ya'muruuna bihi qaar ku boorinaya inay yihiin qaybista wax la xafido oo la qaybo wa ya'muruuna bihi qaybista cilmiga la qaybana qaar amra bay ahaayeen qaala cubaydullaahi ibnu ibnulxasan sheekhii la odhan jiray cubaydullaahi ibnu xasan alcambari la odhan jiray wuxuu ka mid ahaa culammadii hore ayuu ka mid ahaa wuxuu dhashay boqol markay hijiriyadu ahayd waxaanu dhintay boqol iyo siddeed iyo lixdan markay hijiriyadu ahayd marka culammadii qarnigii labaad ayuu ka mid ahaa qaadina waa noqday culammada qaarkood mas'alay u nisbeeyeen lagu ceebeeyey oo takaafu'ul adilla la yidhaahdo inkastoo culammada qaarkood ay yidhaahdeen mas'aladaasi kama sugna oo wax ka sugan ma aha haddiiba ay ka sugan tahayna culammada qaar waxay yidhaahdeen waa ka noqday oo waa ka toobad keenay waayo wuxuu ahaan jiray nin xaqa markuu u caddaado u noqda waxaa laga soo naqliyey mas'alo uu yidhi baa markii dambe waxaa loo sheegay sida saxda ah dabeedna wuxuu yidhi arjicu wa ana min alasaaqir hadda waa shiikh weyn anigoo asaaqirta ka mid ah sida carruurta yararoo kale baan ka noqonayaa masaladaas waxaanuu yidhi laan akuuna danaban fi lxaqi khayrun min an akuuna ra'san fi lbaatil xaqa inaan daba socod ku noqdo oo dabadu meeshay xoolaha kaga taallo oo kale halkaasoo kale inaan ka ahaado oo dabajoog aan xaqa ku noqdo dadka iga horreeyey aan daba gelaayo dabadaasoo kale ka dhignahay waxaan daba socdaana xaq tahay baa iiga roon inaan madax ku noqdo baatil calaa kulli xaal mas'alada laga sheegay culamada qaar waxay yidhaahdeen kama sugna cidda u nisbaysayna waa kooban tahay haddiiba ay sugan tahayna bacdu ahlicilmi baa yidhi waa ka noqday cubaydullaahi bnu xasan alcambari waxau yidhi wajadtu axdara alcilmi manfacatan maa wacaytuhu biqalbii wa luktuhu bilisaani wajadtu waxaan ogaaday axdara alcilmi manfacatan cilmiga inay ugu manfaco iyo waxtar badan tahay maa wacaytuhu biqalbii waxaan ku weeleeyey qalbigayga baa cilmiga ugu waxtar badan wallugtuhu bilisaani carabkaygana aan ku dhaqdhaqaajiyey laaka yaluuku bimacnaa wuxuu u jeedaa cilmiga waxaan qaybay iyo aanan kitaab u baahnayn ee korka ka akhrin karo baa ugu waxtar badan marka xifdigu boorrinaya yaa in la qaybo wa samictu shaykhana ibna cuthaymiina raximahu allahu yaquul sheikha musanifka kitaabka qoray wuxuu uhi waxaan maqlay shiikhayagii ibna cuthaymiin ahaa ilaahay ha u naxariistay yaquulu xaaluu odhanaayo xafidnaa qaliila wa qara'naa kasiiran waxaanu qaybnay in yar waxaanaanu akhrinay wax fara badan intaanu qaybnayna waa yar tahay marka loo eego waxaanu akhrinay qadarka la akhriyaa badan qadarka la qaybaa yar marka laysu eego faintafacna bima xafidna akara min intifaacina bima qara'na waxaannu ku intifaacnay oo waxna tartay bimaa xafidnaa waxaannu qaybnay aksara wax ka badan min intifaacina bimaa qara'na wax tarkayaga aannu ku intifaacnay ee waxna tartay waxaannu akhrinay waxa ka badan intaannu akhrinay intaanu qaybnay saan ugu intifaacnay taasaa ka badan intaannu qaybnay saan ugu intifaacnaa ka badan shaacirku wuxuu yidhi laysa bicilmin maa xawa alqimatru ma alcilmu ila maa xawaahu sadru laysa bicilmin cilmi ma aha yani cilmi ruuxa anfacaya ma aha maa xawa alqimatru waxaa sanduuqa kutubta lagu ridaa uu koobay uu koobayoo kutuba cilmi ruuxa anfacaya ma aha alqimatru waxaa la yidhaahdaa sanduuqa lagu guro kutubta ayaa la yidhahdaa maa tusaanu bihi alkutub ama asunduuqu aladii tusaanu bihi alkutub malcilmu cilmigu ma aha ruuxa anfacaya ilaa maa xawaahu sadru waxay laabtu koobtay mooye wax kale ma aha cilmiga ruuxa anfacayaa baa waxa laabtiisu qaybtay oo koobtay waalmutalamisu lilcilmi laa yastagni can ilxifdi ka doonaya cilmiga laa yastagnii can ilxifdi ka maarmi maayo qaybista uu cilmiga qaybo walaa yajmulu bihi an yukhliya nafsahu minhu kumana wanaagsano kuma qurxoona inuu naftiisa ka madhnaysiiyo qaybista uu wax qaybaayo inuu ka madhnaysiiyaa mid ku wanaagsan ma aha waa inuu qaybaa intuu kari karo wa idaa qadara sida mashhuurka ah qadara facalo waa ku timaadaa mar horena mala waa inaad soo martaan u malaynayaa marka sida uu shiikhu dabdiyey lafteeda sabquqalan baan mala ku sheegaa dhici kartaa laakiin wejigan lafteedu waa jiraa oo qadara yaqdiru ama qadara yaqduru ama qadira yaqdaru intaba qaamuusku waa qoraya waidaa qadara ama waidaa qadira markuu kari karo calaa maa kaana yasnacu wuxuu ahaa mid sameeya ibnulfuraati sheikhi ibnulfuraati la odhan jiray siduu samayn jiray oo kale hadduu awoodi karo inuu sameeyo raximahu allaahu ilaahay sheikhaa ah, ha u naxariistee falya'khud bihi ruuxu ha qaato ha la yimaado faqad kaana laa yatruku kulla yawmin wuxuu ahaan jiray midaan ka tegin maalin kasta idaa asbaxa markuu waa bariisto an yaxfada shay'an wax cilmiga ka mida inuu qaybo kama tegi jirin ee maalin walba waxbuu qaybi jiray wala waxa uu qaybaya xafidaya haba yaraatee wa in qalla haba yaraatee waman caqala haada almacnaa kii weeleeya macnahaas lam yazal min alxifdi fi isdiyaadin kama baxaayo xagga qaybista inuu kororhsanayo ka bixi maayo oo mar walba waxbuu sii qaybayaa oo sii kororhsanayaa falaa yanqaticu canhu xata almowt qaybista uu wax qaybayaa ka go'i maayo ilaa geerida laga gaadhaayo ilaa uu ka dhimanaayo inuu wax qaybo unbuu ku sugan yahay subax kastoo waaberiyo hadduu raatib ka dhigto inuu qadar qaybo oo uu yidhaahdo maalinaana wax qaybayni ma jirto ama maalintaasi jimco ha noqoto ama khamiis ha noqoto ama khayrkeed ha noqoto ama ciid ha noqoto ama yayni noqon safar aan ahaado ama aan nagaado mashquul aan ahaado ama firaaqa aan ahaado maalin kastaba waa inaan wax qaybaa hadduu ruuxu markaa sidaas niyo saadiqo oo dhab ah uu ka dhigto mar walba xifdiga waa u sii siyaadayaa waa u sii kordhayaa waa ruuxun sare u socda ya kama itafaqa dalika libni maalikin raximahu allah sida taasi ay ku beegantayba oo u waafaqday sheikhii ibnu maalik lo odhan jiray ilaahay ha u naxariiste saaxib alalfiyati naxwiya alfiyada naxwaha loo nisbeeyey shiikhii u saaxiibka ahaa fa innahu xafida fii yowmi mawtii khamsata shawaahid waayo ibnu maalik wuxuu qaybay maalintii uu dhimanaayey shan bayd oo gabaya oo shawaahid ah ayuu qaybay shawaahidda waxaa la yidhaahda waa kuwa carabiyada loo deliishado oo masaa'isha qaarkood looga dhiganayo markhaati ama deliil sheekhu wuxuu inoo tilmaamayaa in cilmiga lagu sii dadaalo oo awoodda lagu bixiyo in cilmiga la qaybo waayo qaybista cilmiga la qaybayaa waa arrin muhim ah waxaana lagu ammaanay mu'miniintu inay qaybayaan qur'aanka oo qur'aankii waxaa lagu sheegay in laaba lagu xafiday oo lagu qaybay laakiin inuu sadarra ku qoran yahay laguma ammaanin bal huwa aayaatun bayinaatun fii suduuri aladiina uutuu lcilm aayaadka qur'aanku waa aayaad cadcad waxay ku sugan yihiin fii suduuri aladiina uutuu lcilm kuwii cilmiga la siiyey laabahooday ku sugan yihiin marka kownuhaa fii suduur baa lagu ammaanay laa fii sutuur sadarra inay ku qoran yihiin laguma ammaanin ee inay laaba ku xafidan yihiin oo laaba ku jiraan baa lagu ammaanay saas aawadeed waa in la xafidaa waxaa laynagu baraarujinayaa fadiilada xifdiga ku jirta baa laynoo tilmaamaya ruuxuna hadduu cilmigiisu noqdo mid kitaabuun ugu yaalla oo kitaabkaa markuu helo cilmigii waxbuu ka sheegayaa oo waa garanayaa markuu kitaabka waayana dee gabbalkiisii waa dhacay waxba ma sheegi kare wuxuu la mid yahay kuwa kale aan waxba garanayn dee markaa faa'iidadii waxay noqonaysaa mid qaasira oo gaaban laakiin haddii la qaybsan yahay hadduu ruuxu safar yahay hadduu neg yahay haddii kitaab uu hayo iyo haddaanu haynin hadday xaaladdu degdeg ku tahay haddii kale mar walba masalada waa sheegi karaa waayo kitaabkiisii laabtuu ugu sugan yahay markuu doono ayuu sheegayaa marka xifdigu aad iyo aad buu muhim u yahay culammaduna markaas saasay u ammaani jireen xifdiga beydkan gabayga ah culammada qaar waxay u nisbeeyaan shaafici laysa bicilmin maa xawa lqimaturu malcilmu ilaa maa xawaahu sadru cilmiga naafica ahi waa ka laabtu koobtay kaasaa cilmi naafica ah wuxuuna sheikhu tilmaamayaa qaybista cilmiga la qaybayo la xafidayo waa khalwo naftiisii uu la khaali noqday oo la gaar noqday mudaakarada uu cilmiga xasuusanayaana saaxiib weheliyo kaley ka dhiganta hadduu ruux keligii yahay oo aan dadla joogin oo wuxuu qaybsanaa uu iska xasuusanayo dareerinaayo waxay ka dhigan tahay saaxiib u sheekaynaya inuu haysto isagaa u wehelo dee wehel dada uma baahna masaa'isha uu isweydiinayo ee isaga jawaabayaana waxay ka dhigan tahay kaannahu inuu caalim la joogo waa cibaaraat baliiqah ya waxay culammada qaar odhan jireen kitaab ruuxu inuu haystoo taalacanaya saaxiib la joogoo kale inuu haystay ka dhigantay taasay culammadu odhan jireen wuxuuna sheikhu ka tilmaamay mudaakaraduna inay saasoo kale ka dhigan tahay xifdiga la qaybaayo cilmigana qalbigii baa lagu sugayaa markaasuu qalbigii ku raasukhaya xifdigina wuxuu ku sugnaanayaa ku celcelinta badan imaamu albukhaari baa la weydiiye oo la yidhi xifdi wax la qaybo see ugu fiican see wax loo qaybaa laba shay baa ugu fiican buu yidhi kasratu takraari wa idmaanu nnadar waa in celcelinta la farabadiyo inta lagu celcelinayo oo wax badan lagu celceliyaa wa idmaanu nadar aragtidana waa in la joogteeyaa oo la daa'imaa oo aad loo eegaa mar kastoo inta lagu celcelinaya ay farabadatana xifdigu siduu u xoogoobayo waa badanaysaa maa takarara taqarar wixii noqnoqdaa aad u soo noqnoqdaa waa sugnaadaan laakiin wixii si sahala lagu dhaafaa si sahalay u tagaan abyaadda ibnu maalik la yidhi wuu qaybay maalintii uu dhimanaayey sheekhu wuxuu inoo sheegay inan shan bayd ay ahaayeen shan shaahid culammada qaarna waa ka yaro badiyaan oo qaar baa yidhahda waa lix bayd bay ahaayeen qaarna waxay yidhaahdaan siddeed bayd bay ahaayeen taraajimta qaarkoodna siddeedda bayd bay qorayaan hadduu maalintuu dhintayba siddeed bayd qaybay bal maalmihii hore uu caafimaadka qabay ee ladnaana intuu qeybi jiray wa bilmudaakarati taduumu xayaatu lcilmi fi nafsi xasuusadka cilmiga la xasuusto taduumu waxaa ku daa'imaysa xayaatu lcilmi noloshii cilmigu ku noolaan lahaa fi nafsi nafta ku noolaan lahaa wa yaqwaa tacalluquhu biha waxaa xoogoobaya tacalluqa cilmigu ku tacalluqaayo ku sugnaanayo ama la xidhiidhaayo ama qabsanaayo nafta qabsanayo waalmuraadu bilmudaakara waxaa looga jeedo mudaakaradana mudaarasatu alaqraan kuwa asaagaagee kula siman wa ardayda kale inaa cilmigii isla sheeg sheegtaan oo isku celcelisaan yacni taasaa looga jeeda mudaakaratu lcilmi xayaatuhu bay culammadu odhan jireen cilmiga mudaakaradiisu waa noloshii cilmigu noolaanayey yacni xoogoobaayey waqad umirna bitacaahudi alqur'aani aladii huwa aysaru alculuum xaqiiqee waxa layna amray bitacaahudi alqur'aani qur'aanka in lagu noqnoqdo alladii qur'aankaasoo huwa aysaru alculuum cilmiyada ugu sahlanaa oo ugu fududa inuu ugu fudud yahay waxaa laga qaadanaya walaqad yasarna alqur'aana lildikri fahal min muddakir qaala albuhaariyu raximah llah imaamulbukhaari waxa uhi ilaahay u naxariistee xadaanaa cabdullaahi bnu yuusufa qaala ahbaranaa malikun can naaficin can ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaal inama mahalu saaxibi alqur'aani ka mahali saaxibi alibli lmucaqalah rasuulku wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam inamaa mahalu saaxibi alqur'aani ka qur'aanka u saaxiibkaa tusaalihiisu wuxuu ahaadayoo qura ka masali saaxibi alibili almucaqala geela la xidhay ka u saaxiibkaoo kaluu la tusaalan yahay kaa qur'aanka u saaxiibka ahi ee qur'aanka yaqaana ee qur'aanka xafidsani in caahada calayha amsakaha hadduu ku noqnoqdo waa haynayaa wa in atlaqahaa dahabat ninka geela u saaxiibkee geelaa xidhan lahi hadduu geelaa ilaaliyo mar walba ka warhayo inay xadhiggii goosatay iyo in kale amsakahaa waa haynayaa geelah wa in atlaqahaa haddii uu sii daayana dahabat waa tegaysaa geelu oo waa baxsanays markaa sidaa geelu u baxsanayo haddii aan la xidhin oo laga warhayn oo lagu noqnoqon baa qur'aankiina ruuxa uga baxsanayaa haddaanu sidaa u ilaalin oo ugu noqnoqon warawaahu muslimun min xadiisi maalikin bihi naxwahu muslimna waa soo wariyey isagoo xadiiska maalik ka soo warinaya ariiqa maalik kanoo kale mid la mida ayuu ku soo wariyey alfaadda qaarkood waxay sheegayeen tacaahadu lqur'aana fala huwa ashaddu tafasiyan min alibili fii cuquuliha qur'aanka ku noqnoqdo yacni marba raajaca waayo waa ka baxsad badan yahay geela xadhkihiisa ku sugan qur'aanku waa ka baxsad badan yahay sida geelu u baxsanaayo si ka daran baa qur'aanku u baxsanaya qaala bnu cabdilbari raximahu llah ibnu cabdilbar waxa uu yidhi ilaahay ha u naxariistee fii kitaabihi atamhiidi kitaabkiisa atamhiid la yidhaahdo wuxuu ku yidhi cinda hada alxadiisi xadiiskan agtiisa wuxuu ku yidhi waida kaana alqur'aanu almuyasaru lidikri kalibili almucaqala hadduu ahaaday qur'aanka loo fudaydiyey dikriga iyo waantowga loo sahlaye loo fudaydiyey kalibili almucaqala sidii geelii la xidhay oo kale mid la mida uu yahay man tacaahadahaa amsakahaa kii ilaaliyo ku noqnoqda uu haynayo fa bisaa'iri alculuum bal waxaad ka warantaa cilmiyada kalena ka warran bimacnaa sidaa qur'aanku in la ilaaliyo ugu baahan yahay baa cilmiga kalena in la ilaaliyo u baahan yahay wa kaana azuhriyu raximahu llah zuhri wuxuu ahaan jiray ilaahay u naxariistay yaquulu mid yidhaahda innamaa yudhibu alcilma annisyaanu cilmiga waxa tagsiiya oo keliya in lowshiiyaha wa tarku lmudaakara iyo isxasuusinta la ysxasuusinayo in laga tago wa bisu'aali can ilcilmi tuftataxu khasaa'inuh su'aasha cilmiga la ysweydiinayo baa khasnadihii cilmiga lagu furfurtaa oo lagu furfuraa cilmigu wuxuu ka dhigan yahay khasnad xidhan khasnaddaa xidhan waxaa u muftaaxa in la haddii la isweydiiyo khasnaddii cilmigu waa furmaysaa waxaa laga yaabaa ruuxa inay markii hore mas'aladu u bixin baa laga yaabaa markan dambe inay u baxdo oo u fahmo oo masalada markii la dhigaayay markii hore maba fahmin haddaa baan ku fahmayba isweydiintan baan ku fahmay way dhacdaa qaala azuhriyu sheikha zuhri la yidhahdaa wuxuu yidhi zuhri waa maxamed ibnu muslim weeye waxaa jira inaanu adeer u yahay oo mala maalintii dhowaad aan ku qalday marka sheikha weyne ee marka ibnu shihaab azuhri la yidhaahdaa waa maxamed ibnu muslim ayaa la yidhaahdaa laakiin ninka kale aan sheegay adeer buu ugu beegan qaala azuhriyu maxamed ibnu muslim waxauu yidhi raximah allah inama hada alcilmu khazaa'inu cilmigani wuxuu ahaaday oo qura khasnado wa xusnu lmas'alati nisfu alcilmi su'aasha wanaaggeedu waa cilmiga barhkii wa xusnu lmas'alati nisfu lcilmi waayo su'aasha wanaagsan sida loo dhigayaa nooc cilmiyaa keensaday marka waxay ka dhigan tahay cilmiga barhkii barhka kalena waa jawaabta jawaabta laga jawaabo bay barhka kalena noqonaysa culammadu markay yidhaahdeen laa adri nisfu alcilmi lafteedu waa saasoo kale oo markuu ruuxu is ogaado inaanu masaladii garanaynin dee lafteedu qayb cilmigii ka mida weeyi oo dee waxaa ka sii daran isagoo aan garanaynin inuu isu qabo inuu garanaayo waayo marka laba jahli ama laba aqoon darraa ku suganoo mas'aladii ma garanayo inaanu garanayno ma garanayo marka laba jahli oo isi saaran baa ku sugan laakiin markuu is og yahay inaanu garanaynin waxaa dhici karta garashada uu taa garanayo inaanu garanaynin inay ku xambaarto cidda garanaysa inuu weydiiyo oo waddadii cilmiga u qaado saasaa loo yidhi laa adrii nisfu alcilmi wasu'aalu lmusannafatu ka masaa'ili axmeda almarwiyati canhu su'aalaha la qoray sida masaa'isha imaam axmed ee almarwiyati canhu isaga laga soo wariyey burhaanun jeliyun waa daliil cad oo ku tusinaya calaa cadiimi manfacati su'aal su'aasha waxtarkeedu inuu weyn yahay ku tusinaya oo kutubo badanoo culammadu ay qoreen waxay ku dhisan yihiin su'aal cid la weydiinaayo iminka fataawaha culammada waa su'aalo iyo jawaabo su'aashii baa la weydiinaya culammadii baa ka jawaabaysa cilmigii wuxuu ku soo baxay su'aashaas culuum badan baa su'aal laga jawaabayo ku yimi fataawaha culammadu ay qoreen oo dhammi waa noocaas hadday tahay fataawa sheekh alislaam ibnu taymiya hadday tahay fataawa lajna daa'ima hadday tahay fataawa ibnu baaz hadday tahay fataawa moxamed ibnu ibraahim hadday tahay fataawihii culammada hore fataawa alqafaal fataawa hayri wahaakada masaa'isha la soo wariyey oo la weydiinayo a'immada qaarkood sida yaxya bnu maciin ama daara qudni ee kutubaha lagu qorayna waa noocaas oo kale markaasaa la odhanaya waa su'aalaadkii sheikh hebel markaa la su'aalay wa kadalik masaa'il imaam axmed ama abu daawuud ha qore ama khayrkii ha qore eh waa su'aalaha iyo jawaabtooda kitaabka weyne la yidhaahdo aljarx waaltacdiil ee uu qoray ibnu abi xaatim cabdiraxmaan ibnu abi xaatim kitaabkaasi maktabat lmuaalaca waa inoo yaallaa waa kitaab weyn oo cashra mujalladaad ah kitaabkaa weyn toban mujallad ama sagaal mujallad meelahaas kitaabkaasi min awalihi ilaa aakhirihi wuxuu ku dhisan yahay sa'altu abii ibnu abi xaatim aabbihii wuxuu ahaa shiikh weyn oo a'immadii jarxi wa tacdiil ka mid ah raawi kastaba intuu soo qabta ayuu weydiinayey aabbihii kitaabka mujalladaadkee badane weyni wuxuu ku dhisan yahay hebel hebel aabbahay baan weydiiyo saasuu ka yidhi aabbihina wuxuu ahaa imaam min a'immat aljarxi watacdiil wuxuu noqday kitaab lagu intifaaco marka manfacada su'aashu siday u weyntaa laga qaadanaya wa qilat liqbaali cala alcaalimi bisu'aali ida warada cala qaabilista la qaabilayo xaggiisa loo jeesanayaa yaraanshaha yaraatay caalimi caalim la qaabilayaa oo bisu'aali lala qaabilayaa weydiin wax la weydiinayo idaa warada calaa beledin markuu beled yimaado takshifu waxay caddaynaysaa oo faydaysaa mablaqa alcilmi fiih beledkaa meesha cilmigu ka joogo oo hadday yaraatay caalimka beledkaa yimi su'aasha wax la weydiinayaaba ay yaraato waxaa laga qaadanayaa beledkaa cilmigu waa ku yar yahay hadduu cilmigu ku badnaan lahaa fursadday ka faa'iidaysan lahaayeenoo caalimka u yimay wax weydiin lahaayeen marka caalimkii oo dhexdooda aan waxba lagu su'aalayn beled uu yimi aynay waxba weydiinaynin cidina aynay eegaynin waxaa laga qaadanayaa cilmigu inuu ku yar yahay ruuxa taalibu cilmiga ah ee mustafiidka waxba ishkaal gelinaya masaa'il buu in loo sii caddeeyo ama loo jilciyo u baahan yahay jaahilkii waxaa laga yaabaa inuu isleeyahay waxbaba kaaba maqna isagaan garanayn baanu garanayn inaanu garanayn fahada sufyaan thawriy kaasi waa sufyaan thawri shiikhii la odhan jiray culammadii salafku ka mid ahaa raximah llahu ilaahay ha u naxariistay yaqdumu casqalaana magaalada casqalaan la yidhaahdu yimi fayamkusu alaaan wuxuu ku sugnaa saddex habeen buu ku sugnaa oo joogay magaaladaas laa yas'aluhu insaanu can shay iyadoo ruuxnaba aanu saddexdaa habeen aanu waxba weydiinayn saddexdii habeen iyo saddexdoodii maalmood cid wax su'aashaba ma arag fa yaquulu wuxuu ku odhanayaa lirawaad ibni ljaraax axadi asxaabih rawaad ibnu jaraax oo asxaabtiisii mid ka mida ahaaday ayuu wuxuu ku odhanayaa iktari lii akhruj min hada albalad war daabbadan kiraysta ii raadi iktarba nusakha dabdisan laakiin iktara yaktari bay ahayd iktari waa ii kireen kireentu waa carabi kiraa carabi wey ii kiree rakuubaan kiraysto ama daabbadaan kiraysto iisoo kiree akhruj min hada albalad haddaad ii kirayso dhulkan waa iskaga baxayaa meel maaha meeshan haadaa baladun yamuutu fiihi alcilm kani waa dhul cilmigu ku dhimanayo sababtu maxay tahay cid wax weydiisaba ma arag dee caalim marka la helo fursad qaaliyaa la helay oo ciddu weliba qariibka ku ahaa fursad ay tahay inay ka faa'iidaystaan bay haystaan xaaladda noocaas ah waa haniima baarida haniimada caynkaasa cidda garan weyday dee waa cidaan waxba garanayn waa beled cilmigu ku dhimana meel la jooga maa faman laqiya shaykhan falyakhtanim liqaa'ahu bisu'aal kala kulma shaykh falyakhtanim ha ka haniimaysto oo ha ka faa'iidaysto liqaa'ahu kulankiisa bisu'aali ha kaga faa'iidaysto weydiinuu weydiinayo camaa yushkilu calayhi waxa ishkaal gelinaya wa yaxtaaju ilayhi uu u baahan yahay jaahil waxba ma ishkaal geliyaan bal masaladaa kitaabka iga eeg baa la yidhi markaasaa mid jaahili soo booday oo taasoo kale mayadaa kitaabba u baahan waaba iska garanaynaa saa weeyaane asayna kitaab ugu baahnayn isagaa falyaqtanim ha ka faa'iidaysto liqa'ahu kulankiisa bisu'aali weydiin u weydiiyo ha kaga faa'iidaysto camaa yushkilu calayhi waxa ishkaal gelinaya ka qarsoomaya inuu weydiiyo ha kaga faa'iidaysto wayaxtaaju ilayhi uu u baahan yahay laa su'aala mutacanitin mumtaxinin yaanu weydiinin weydiin uu jikaarayo oo imtixaanayo bal maanta aqoontiisaan qiyaasayaa ee mas'alaan weydiinayaa sheikha ya waxay ka cabireen qaarkood xarbul acsaab waa dagaalkii neerfayaasha ya markaa la doonaayo shiikha in la imtixaano oo arday intuu u yimaado imtixaan u jirrabaayo su'aalaha u weydiinaayo dee dagaal buu markaysaga ku hayaa neerfayaashuu doonaya inuu ku kiciyo xarbul acsaab bay ka cabiraan culamada qaarkood waa dagaalkii neerfayaasha laa su'aala mutacanitin mid jikaaraya su'aasheed waa inaanu weydiin su'aashii waa inaan u weydiin oo mumtaxinin imtixaanay caalim marka wax la weydiinaya waxaa loo weydiiyaa lilistifaada laa litacanuti walaa lilimtixaan imtixaan iyo tacanut looma weydiiyo istirshaad iyo istifaado waa in loo su'aala wa haadihi almacaani alaaatu macnayaasha saddexda ahi lilcilmi cilmiga xaalay u sugan tahay bimansilati algarsi lishajari waxay ka dhigan tahay beerista meesheedoo kaley ka dhigan tahay lishajari dhirta la beero wasaqiihi iyo waraabinta la waraabiyoo kaley ka dhigan wa tanmiyatihi korinta la koriyoo kaley ka dhigan tahay bimaa yaxfadu quwatahu wa yadfacu aafatahu lagu koriyo xooggiisa wax ilaalinaya lagu koriyo bimaa yaxfadu quwatahu wa yadfacu aafatahu diidaaya dhibaatadiisana diidaya lagu koriyo falxifdu qaybista cilmiga la qaybaa garsulcilmi waa cilmiga oo la beeraayo sida geedka loo beerayo kalaa loo beerayaa xifdigaa beeris uga dhigan wlmudaakaratu saqyuh isxasuusinta cilmiga la isxasuusinayaana waraabintii geedka la waraabinayay meeshay waraabkaasi ka joogay bay cilmigii waraabinoo kale uga dhigantay waasu'aalu canhu weydiinta laysweydiinayaana tanmiyatuhu waa in la korinaayo oo yacni mid barbaaro koro laga yeelaayo sheekhu wuxuu inoo tilmaamayaa cilmiga waxyaalaha sii xoojinaya inay ka mid tahay mudaakarada oo xoog inuu ku yeelanayo mudaakaradii weydiinta la isweydiiyana cilmiga inuu ku furfurmayo yacnii sidii khasnadoo kaleu ka dhigan yahay khasnadaha miftaax waxa uga dhigan su'aasha ya marka yacni su'aasha cilmiga la isweydiiyaa waa muhim ardayda laftoodu inay isweydiiyaan waa mudaakaro su'aal waa tahay laakiin waa nooc mudaakarana ah waatan la yidhaahdo alcilmu bayna atalaamiid cilmigu ardayda dhexdoodu ku sugnaaday oo markay isla raajacaan duruusta midba inbuu xasuusanayaa soo tuurayaa way isku biirbiirinayaan waa kala faa'iidaysanayaan mid baa laga yaabaa ina inay ka baxsatay in kaluu laakiin hayaa ka kalena inbaa ka baxsatay in kaluu hayaa marka la ysku biirbiiriyo waa la ysla xasuusanayaa darsigii waa la ysla fahmayaa masaa'ishii la sheegoo dhan waxaa laga yaabaa si tafatiran oo dhammaystiran in markaa loo wada fahmo oo loo wada qabto ardaydu waxay isla saari waayaanna waa inay ula noqdaan mashaayikhdo su'aalaan fas'aluu dikri in kuntum laa taclamuun ahlu dikriga weydiiya haddii aydaan garanay fas'al bihi khabiira cidda garanaysa khabiirka ku a weydii marka culammada wax la weydiinayana su'aasha looga jeedaa waa inay tahay istifaado in looga dan leeyahay iyo ka faa'iidaysi tacanudka iyo imtixaanka waa in layska jiraa shiikhii la weydiiyeyna waa inuu uga jawaabaa oo mas'alada u caddeeyaa haddii maqsad faasidi aanu uga muuqan qasdi faasidi haddaanu uga muuqan waa inuu uga jawaaba u caddeeya marka cilmigii aad iyo aad in loogu dadaalo xagga xifdiga iyo xagga qaybista iyo xagga raajicista iyo xagga isweydiinta ayuu sheikhu markaa baabkana kaga hadlay khulaaso ahaanna waa inoo tilmaamay marka waxa fiican fanni walba in wax laga qaybo siday culammadu tilmaameen kutubta la qaybayaana waxay noqonaysaa qur'aanka ayaa ugu muhiimsan wax la qaybo oo waa kalaam ullah fadlu kalaami illaahi cala saa'iri alkalaami ka fadli illaahi calaa khalqih hadalka ilaahay mudnaanshaha uu ka leeyahay hadalka kale waxay ka dhigan tahay sida ilaahay khalqigiisa uga mudan yahay baa hadalkiisuna hadallada kale uga mudan yahay bacda dalik waa in xadiiska nebiga sala allahu aleyh wasalam jumla naafica laga qaybaa oo qadar fiican laga qaybaa funuunta cilmiyada ee kala duwanna fanni walba dalabatulcilmigu waa inay isku dayaan inay wax ka qaybaan hadday naxwaha tahay hadday sarfiga tahay hadday usuulu fiqiga tahay hadday mustalaxulxadiiska tahay wahaakada iyo culumta kale la midka ah waa cala sabiili mihaal waa cala sabiili tamhiil iyo tusaalayn kuwa aynu sheegnay xasrin ugama jeedno kitaabka la qaybayo nooca la qaybayana horeynu usoo aragnay waa ynu noqdaa yani kitaab matni ah oo jaamicun liraajixi raajixi kulminaya waa inuu yahay oo mashhuuro dee makhduumoo loo shaqeeyey kitaab maqmuuro naadira waa inaanu noqonoo khidmo fiican aan helin ya taas horayn u soo maray qaacidadaa horaad u soo qaadatay wuxuu kuugu misaaliyey alfiyada ibnu maalik ruuxu inuu ka leexdo alfiye kale oo naxwe ku saabsan ruuxu u doonto khidmo badan aan loo samayn khidmadu waa maxay waa shuruuxda badane culammadu sharaxday ee ay xaashiyaysay oo aad loo jilciyo loo lafaguray waa khidma makhduum weeye kitaabkaasi marka la leeyahy saasaa looga jeeda kitaab aan shuruux badanba lahayn ama sharaxba aan lahayn ama mutadaawalba aan ahaynoo culammada dhexdooda aan aad yacni loo sheeg sheegin inuu ruux u leexdo maaha kitaabka aadka loogu intifaacay ee aad loo lafa guray oo si fiican culammadu u qiimaysay oo loo sharxay oo mawaadicda la intiqaadayo la intiqaado laga jawaabay oo la garanaayo qiimaha cilmiya uu leeyahay in la qaybo weeyo kaas ee midaan qiimihiisii cilmiguba caddayn waa inaan markaa la yska qaybin taasna calaa kulli xaal hore inoo soo maray dersigii maantana halkaasuu inoogu joogaya wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atubu ilayk